bn cabdullah bn wahb almisri ahbaranii mahrami bukayr bn cabdlahi alashaj can abi abihi bukayr bn cabdilah qaala samictu cubayd allahi bn miqsam alqurashi baan maqlay yaquulu leh samictu alqasim bn muxamed التymi yquul samictu caaisha radi allahu tacala zawja الnabiy nabiga xaaskiisayd baan maqlay oo taquulu leh samictu rasuul اllahi sal lay slam yaquul arbacun afar kulluhuna dhammaantood faasiqun waa mid xadgudban arbacun min adawaabi weye afar ka mida ah xayawaanka nool ee tukuba kulluhunna dhammaantood faasiqun waa mid xadgudboo ka baxa xuduuddii xayawaanka lagu yaqaanay oo ku xadgudba dadka bani aadamka ah ama aadamaha yuqtalna waa la dilayaa fi lxilli waalxaram xilli iyo xaramba afarta waa lagu dilaya midda koobaad alxidaa'atu xungurufta ama loo yaqaano baqalyada xungurufna waa la faragoysna waa la yidhahdaa qolyana suulgoys bay yidhaahdaan waa waa howlo badan tahay baashan xanuunshada u ege ama galaydhka weyn ama madadka u ege dafta wey caruurta yararka hilibka ka daftee wixii gududanba hilib moodee faraha dadka goys alxidda ah iyo xunguruf waa la yidhaahdaa iyo walquraabu tukuhu tukahaasna waa la dilahayaa walfaaratu jiirka ama dooliga iyo wlkalbu eyga alla caquru boqnogoyskii dadcunka ah eyga dadcunka ah qaala wuxuu yidhi ninkii ahaa cubaydillaah ibnu miqsam alqurashi faqultu lilqaasim waxaan ku idhi afara'ayta alxayata abeesada waxaad sheegtay baqalyo iyo tuke iyo jiir iyo ey dadcunaad sheegtay bal abeese ka waran waran qaala wuxuu tuqtalu waa la dilayaa laha maca laha suqrin laha ay maca ihaanatin wadullin laha wey bimadalla si xun baa loo dilo loo naxariisan maayo xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakhiruun suma garanaysaan ayadoon la xurmaynaynin oon loo minadayaynin oon loo aabayeelinin baa idna la dili weeye kuwa ayadaaba ka sii daranba tuqtalu waa la dilayaa bisuqrin laha maca suqrin bimadallatin weeye macaha baa lagu dilay oo naxariisan maayo xadiiu caaisha ayuu sheekhu ku bilaabay baabka lilistidlaal lix mutaabacana wuu sheegi doonaa kadibna xadiid ibni cumar buu kashaahidin doonaa sideed mutaabacana waa sheegi doonaa mutaabacaadkii marka xadiidka caaisha ee hadda ariiqu qaasim bn wili ee dow tahayah qaasim bn muxamed ibn abubakr asidiiq weeye oo can cammatii ka warinaya um lmuminiin kadib markaan dhammayno riwaayaadkan banu xadiidka fiqigiisa tilmaamayna in sha allah waxadana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana gundar moxamed bn jacfar alhudali can shucba bn xajaaj xadana mxamed muana alcanazi wbnu bashaar bundaar qaala xadaana mxamed jacfar gundar marka labadan wadaad iyo abubakar baa isku mutaabacaynaya fii gundar wuxuu kala qaaday nina gundar bunina nin waxay dhaheen xadaana maxamed jacfar xadaana shucba bnu xajaaj abu bistaam alwasiti qaal samictu qataada yuxadiu can saciid musayab almakhzuumi can caaisha radi allahu tacaala canha mutaabacadii marka labaad watana waa ariiqu saciid musayab can caaisha waxaana soo horeysay ariiqu اlqasim maxamed can caaisha annahu qaala hamsu nabigu inuu yidhi khamsun fawaasiqu shan waxaa weeye kuwa xadgudba oo ba'an yuqtalla waa la dilayaa fi اlxili wاlxaram bannaanka xaramka iyo gudihiisaba waa lagu dilayaa alxayatu abeesada iyo maska iyo wاlghuraabu wixii salaad dhexdeed lagu dili jiray waa lagu dili xajka dhexdiisana alxayatu abesada iyo wlquraabu tukaha alabqacu bacad kale ama cad quraababqac waxaa la yidhahda midka albaqacu fi luati waxaa ikhtilaafu lownayn albaqacu fi luqati ikhtilaafu lownayn laba midaboo isweydaarsano kala duwama baqaca la tuku waxa lagu yaqaana inuu wada madow yaha lagu yaqaanaa haddii qaarka iyo shafka uu ama uu mareeg cad yeesho inta kalena uu madow yahay kaasaa abqaca le waa midka u shuqulxun wey tukayaasha ka u khayr daran wey uusii daran wlquraabu labqacu tukaha bacad kale ama cadiin kale iyo walfaaratu jiirka iyo wlkalbu lcaquuru eyga dadcunka ah kulu sabcin yacqir waale kalb lcaquur dugaagga wixii wax cuna ama dilay aadamaha weeraraa shabeelka iyo wixii la halmaamla iyo yeyda kulli waa la yidhaahdaa xataa soo gala wlxudaya iyo faragoysta ama baqalyada ama xunguruf waxaad tidhahdaanba baashaasoo lama garanayo وxadثna abالربيع الزهراني سليم بن داود العتكي xadثna حmاad وهو بن زيد بن درهم البصري xadثna هiشام بن curوة عن أبي أبي curوة بن زبير عن cائشha رضي الله تعالى ومutaabacadii saddexaad ama labaad qaalad hooyadan waxay tidhi qaala rasul sl slam hamsun fawaasiqu shani waxaa weeye kuwa xadgudba oo ku xadgudba aadamaha weeraroo horar ah oo in la iska celiyo yac laysku yidhahdo u baahan yuqtalna fi اlxarami waa lagu dilay amaa eh, xilliga macluum weeye alcaqrabu hadda waxaynu maraynaa afar baa lagu soo bilaabay riwaayada dambe waxay ku dartay afarti maxay ku dartay alxayay ku dartay an bay noqdeen an ayay noqdeen riwaayadan dambe marka hishaam bni curwata an abi curwa bni zubayrna waxay ku dartay alcaqrab on horaan aynan ku jirin maxay noqdeen marka lix alcaqrabu dibqallooca ama hingarallaha haraadna qolyaa yidhaahda ayib iyo walfaaratu jiirka iyo walxudaya xungurufta ama faragoysta iyo walquraabu tukaha iyo walkalbu alcaquuru iyo eyga dad cunka ah وxadaثnaahu abubakr bn shaybata وabu quraybin qaala xadaثna bn numayr cabdulahi bn numayr alhamdani xadaثna hishaam bn curwa can abi curwata bn zubayr bhada اlisnaadi can caaisha can الnabi sal slm وxadaثna cubayd الlahi bn cmar الqawaariri qaala xadaثna yaزيid bn zurيc albasri xadaثna macmar بن rاشhد وcروة اليmاني عن الزهري محمد مسلم بن شاب الزهري عن cروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رsuل اه صل سلم خمس فواasق يqتلna في الxرم شhani waxaa weeye ama شhan xadgudubta خمس فواasق iyo خمس فواasقa inta way marka way kala duwan tahay oo marna waa laisku idaafaynaya marna hade waxaa weeye idaafa la'aan weeye خمس فواasق yuqtalna fi اlxarami baa lagu dilaya alfaaratu wاlcaqrabu wاlghuraabu wاlxudaya wاlkalb اlcaquur riwaayadan dambena marka waxay jamcisay shan ka mida oo marka waxay ka tagtay abeesadii ama maski waxadaanaahu waxaa kaloo xadiidka cur bn zubayr noo wariyey cabd bn xumaydin alxaafid صaaxib اlmusnad wالtafsir ahbarana cabdالrazaq bn hmam الsancani صaaxib اlmusanaf wالtafsir ahbarana macmar abu curwat alyamani bn rashid can الzuhriy bhada اlisnaadi qaalat amara rasuul اllah shan waa la dili shan waa la dili waa inaga soo maray siiqaة اlmri hadday bisiiqati khabarin ku soo aroorto annaha aakadu waawkadu min almri الsariix fi اlusul haddii ka khabar ahaan loo sheego wixii amar looga jeeday khabar ahaan loo sheego inuu ka xoog badan yahay oo ka culus yahay marka amar qayaxan lagu amro macnihii sidaa ah waa laga soo tagata soo amarkii waa qayaxan baa laguu sheegay amara rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu amray sal lay wasalam biqatli khamsi fawaasiqa shan xadgudubto horar ah dilkoodu ummadda amray fi lxilli bannaanka xaramkii iyo walxaram gudahaba lagu dilo uma dakara cabdurasaaq wuxuu sheegay ila cabdirazaq ba mutaabica riwaayadu riwaayatu yaziid ibn zur can macmar bay ahayd can الzuhriy huna waa cabdirazaq can macmar can الzuhriy bihada اlisnaadi uma dakara cabdirazaq wuxuu sheegay bimili xadiiثi yaziid bn zurayc albasri buu sheegay wuxuu ka wariyey can macmar waxba muuse ku darin wey waxadaanii abu طaahir xarmalat bnu yaxya tujiibi abu طaahir axmed bn camr ibn sarx qaala labada imaam waxay yidhaahdeen ahbarana bn wahbin cabdullah barnii yunis yni bn zid ayn an mshab zuri can curw xadiika curwa aad uruqisa u soo celceliyey mutaabacaadkiisana badiyey can curwat bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat waxay tihi hooyadeen qaala rasul sal slam hamsu min adawaabi shan ka mida xayawaanka nool ee cidoodaa kulluhunna ama dugaaggaa kulluhaa dhammaanteed fawaasiq waa mid xadgudubto aadamaha asagoon waxba yeelin horarta tuqtalu fi lxarami baa lagu dilahayaa shantaas alhuraabu tukuhu hadee ummadii beerteedii iyo badarkeedii iyo dharkeedii iyo hantideedaba u baabiiya tuku waa dhib badan yahay soomada maydan arag tukaha jooga dhibka ummadda ku hayo midkan yaryaree madmadooba bacad kale u midabka dambaska aleh ah waa ugu khayr daran quraa abqacu la mid yahay alhuraabu cinda tuku waa afar qaybood saddex baa dilkooda la ogolyahay midna waxaa loo yaqaana quraabu zarci oo in la dila ma banaano waa ogaadh sida shimbirta la cunuu lamid yahay waa midkan yaryar ee afka gudgudane minjimaha gudgudan inagu haaweydi baashan dhihi eg shimbirti saalada geel iyo dhiriqa faran jirta soo garan maysaan dadkiinramiga baa garanaya shimbir madmadow oo tuka yar aad moodi afkana gududan minjimahana gudgudan taasaa quraabu zarci la yidhaahdaa waa tukaa nooc ya jiri jiri may hawey baan rabaa jiradu ka duwanta jiradu geelay fadhataay soo saama waan dhaamaa shaacisow intaa waan ka roona tuqtalu fi lxaram alquraabu tukaha iyo walxidaatu baasha baqalyada la yidhaahdo bahal madmadoow tukaha baa jirto hilka joogta marka hilka webiga agaarkiisa la joogo aad u timaadaa jirto oo soo hawey lama dhihi jirin Ah, ma idinku reewmatiin anaa intaa idinku dhaamee wlxidaatu iyo baasha baqalyada iyo wlkalbu lcaquuru iyo eyga dadcunkaa iyo wlcaqrabu hingaralaha iyo wlfaratu jiirka xadiidka caaisha markuu dhammeeyey mutaabacaadkiisi ayuu makhraatigii u gudbay oo xadiid ibni cumar ah waxadaanii zuhayr bni xarbin wabn abi cumar alcadani jamiica can ibni cuyaynata sufyaan bni cuyayna qaala zuhayr wuxuu hi asagu fii riwaayati zuhayr ibni xarb abu khaytamata الnasaai iyo laba sheekh baa isku larane xadaanaa sufyaan buuri asagu ma dhihin ibnu cuyayna ma dhihin wadaadka magaciisa abihi ugu caday can الzuhriyi can salim bni cabdilah can abi abi cabdilah bni cumar can النbi sal ly slam qaala nabigu wuxuu uhi hamsun laa junaaxa calى man qatalahuna fi اlxarami wاlإxraam laa junaaxa dembi ma saaro hamsun shan laa junaaxa dembi ma saaro calaa man qatalahuna ruuxii dila dushiisa dembi ma ahaanin fi اlxarami xaramka gudihiisa ku jira xagga makaan iyo wاlإxraam wa xaalat اlإxraam makaan iyo xaalaba haddaad makaan xaram joogto iyo haddaad adugu muxrim tahay ood xaalad ixraam ku jirtaba waa isku mid wey waa la dili waa shantee nabi allow alfaaratu wاlcaqrabu wاlghuraabu wاlxida'atu wاlkalb اlcaquur itaas weeye waa e, jiirka iyadu waa tii nabigu fuwaysiq weeyeba gooni u sheegay caqrabkuna wakiil yidhi salaadaba ha lagu dilo gudaheeda wlquraab tukuguna waa midka abqacaysee khayrka daraa weeye wlxidaatu taasi dhibkay ummadda ku hayso caruurta la weydiiyo wlkalb lcaquur wadaadaha salaada usoo kallaha eyga dadcunka wuxuu ku hayana hala weydiiyo marka waa baalla dhiban waxaanoo dhan waa dhibaay wey dhibaayi dadka dhiba weeye ayb alimaam abuxasan adaara qudni xadiidkan cabdulahi bni cumar wuxuu ku sheegay cilalkiisa mujaladka shan iyo tobnaad buu kaga hadlay cilalkiisa turuqdiisa oo ardada ka wareysay xadiidka zuhri baa isku maandhaafayoo nimanna waasitay sheegeenoo waxay sheegeen waasitay sheegeenoo xadiidka saalim ku sheegeen zuhri can salim can cabdilah nimanna waa gooyaan waasitada marka in la sugo sidaa muslim uu maray ah ayaana sax ah wa qaala ibn cumar alcadani fii riwaayati labadii sheekho isku soo laray buu rabaa inuu kala saaro alfaadoodii wa qaala ibn abi cumar maxamed ibn cumar ibn yaxya ibn cumar cabdi saaxib almusnad wa kitaab aliiman matbuuca taqaanaan wuxuu dhaas fii riwaayati fi lxurumi waalixraam fi alxurumi waalixraam meeshii ninkii hore uu ka yidhi fi alxarami waalixraam xurum marka waa jamcu xaram fi lmawaadic اlxurmi wey meelaha xurmada leh iyo wlixraam iyo xaalat alixraam xurum in rada la goday iyo xaram walabaa la akhriya marka xurum la yidhaahdana marka inay jamc tahay baa loo badan yaho mawaadic baad iska qadaran fi ardi اlxurumi wa fi xaalat اlixraam shawaahidii buu weli wadaa shawaahiddii weli wadaa marka xadiidka xadiidkaasi hore ibnu cuyayna intaynan ka bixin wuxuu daar qudni ku sheegay muslimna uu tilmaami doonaa in asaga iyo nabiga loo dhaxeeyo waasidadu waa asaga nabiga loo dhexeeya oo xadiidkani ninka la yidhaahda cabdullaahi bni cumar nabiga kamuusan maqale hee walaashii xafsuu ka maqlay ama caaishuu ka maqlay ama hooyooyinka muslimiinta mid ka mida ah u sheegtay intaasu marka muslimna tilmaami doonaa wuxuuna yidhaahdaa daaraqudni in eh, cabdulaahi bni cumar can rasuulilaahi la yidhaahdo waa riwaaya sufyaan cuyna la tafaruday buu yidhaahdaa laakiin muslim waxaad moodaa ku diidan yahay say noqotee maraasilu saxaaba waxaa weeye waa xujatun biijmaaci ahli اlxadiid qolyaha kale ee usuuliyiin mutakalimiina warkooda ictibaar ma laha fanniga fannigoodi ma aha hada laysa bicushiki fadriji weye iska soco marka iyo waxba la weydiin mahayo laakiin ay ku dhib yar tahay inta badan markuu cabdulaahi nabiga xadiidka ka qaadanayo can buu yidhaahdaa can الnabiy ma odhanaya samictu riwaayada samictu tidhi inaysan maxfuudo ahayn bay qolyaha ahluxadiidku u badan yihiin وxadثnii xrmlة بن yaحyى أhbarna بن whb cabdالlah أhbarnii yuنس بن زid اأydi بن شhاب الزهري أhbarnii saلم بن cabdالlah أna cabdالlahi بن cmر qaala qaalat xafsatu xafsa waxay tidhi zawju الnabiy nabiga xaaskiisa ahayd qaala rasul sl slam hams min addawaabi kulluhaa faasiqun shan ka mida dugaagga dhammaantood waa xadgudub waa mid xadgudbo weeyo muctadia oo horar ah laa xaraja dambi ma ahan inuu masara calaa man qatalahunna ruuxii dila mar amar lays amray iyo siiqatu likhbaar oo lagu sheegay iyo haddoo la anfiyey xarajkiiyo dembiga lagaa dulqaaday kulligeed waxaa weeye uun in sharcigu uu kugu yeedhahayo bahallaha dilkooda marka nawowi tarjamadiisu waa wanaajiyo baaba maa yundabu lilmuxrimi ayb idan mayundab wuxuu yidhi marka wujuubkeeda wadaaddaa ku tegay mana badno dilkooda ma waajiba mise waa shay bannaan mise waa sunna laysku haya shantan in la dila ma waajiba mise waa sunno mise waa mubaax oo ilah yidhi way bannaan tahay laa junaaxiya laa xarajay ku dhegeen nimanku yidhi waa sunnana amaray ku dhegeen oo dha amarku wuxuu noqdaa mutlaqu alab buu noqdaa wa minhu alistixbaabu wannadbu baa ka mida nimo meelbu ku dhuftay aahiriye jamaca min ahli cilmi khalafan wasalfanna wujuub bay marayaan sida waxa loo magacaabay ruuxi muxrimkaa wixii laga xarimay loo baneeyey in lagu dilo meeshii xurmada alhayd makaankahayd iyo xilligii ruuxa muslimka muxrimku ah hadduusan yuusan jooginba xarame intuba ay bannaantay in la dilo ila muxrimku marna xaramku iyo makuu joogaa marna wuu ka baxsan yahay xaalat alixraamna waa dili karta makaanka xurmadu ahna waad ku dili kartaa la yidhi hawshadu ma yeele wujuub ha la yidhaahdo amsu min adawaabi kuluhaa faasiqun laa xaraja calaa man qatalahuna alcaqrabu hingarallaha iyo walquraabu tukaha iyo walxidaatu baqalyada ama xungurufta ama fargoysta walfaaratu jiirka iyo walkalb alcaquur xadaana axmed bnu yunus qaala xadaana zuhay bnu xarbin cafwan zuhay bn mucaawiya xadaana zayd bnu jubayr ana rajulan baa sa'la bni cumar ninbaa ibn cumar weydiiyey faqaala fii suaali wuxuu yidhi maa yaqtulu muxrimu min adawaabi qofka muxrimkee xaj soo xidha ama cumro soo xidhay muxuu ka dili karaa dugaagga faqaala wuxuu ihi ahbaratnii ixdaa niswati rasuuliillaah waxay ii sheegtay haweenkii nabiga midood annahu amara inuu ummadda faray ow umira ama subnahal asagu la faray an yuqtala cafan an tuqtala in la dilo ama an yaqtula inuu dilo intaban waa ii xarakey an yaqtula umira nabigu waxaa la faraa an yaqtula iyo amara an tuqtala intuba alfaaratun hadda wada xarakayn kolba ficilka waxaad ka dhigtay ku xidhanta ama god ama kordhow iyo walcaqrab eh, hingarallaha iyo walxida'a baashaas xungurufta ah walkalb alcaquur ama walkalb alcaquur iyo eyga dadcunka iyo walghuraabu tukaha وxadثna شhaybان بن فروq الxabضي qال xadثna أbu cawاnة وضاح بن cabdاللahi اليشhكري cafوا عن زayd بن jubayr الطائل الjushمي wa زayd بن jubayr بن xrml riwayad hor waan hadda kusoo marayn qaala wuxuu uhi زayd بن jubayr sأل rajل بن cmر ibn cmar baa nin weydiiyey ma yqتل rajul min الdawaabi whuwa mxrim ruuxa muxrimkaa muxuu xayawaanaadka ka dili karaa qaala xadaثتnii waxay ii sheegtay buui إxdى nisوة النabiy nebiga xaasaskiisii midood waxay ii sheegtay annahu kana yamuru nabigu inuu fari jiro ummadiisa biqatli kalbi اlcaquuri eyga dadcunkaa ah in la dilay boqnogeyska ah iyo walfaraj jiirka iyo walcaqrab hingaralaha iyo walxudaya baasha baqalyada iyo walquraab tukaha iyo walxaya abeesada cafan ama maska riwaayadan zayd ibnu jubayr sida maxfuudka waxaa weeye in la qariyo qolyo kalea caddeeyey cidda saa'ilka ah iyo cida uu wax ka warinhayaba in ibham laga dhigo waad maqlaysa riwaayada hore ee saa ibni cabdillaah waa arkaysoonu xafsa ii sheegtay buu oo haweenka nebi maxamed wuu caddeeyo xafsu ka dhigay ama riwaayada zayd ibnu jubayr aطaa'il jushami can ibni cumara wuu ibhaamiyo wuu maldahay haweenayda uu ka qaatay xadiidka saasaa maxfuuda riwaayo kasto haddaad arta min riwaayati zayd bni jubayr oo caddaynaysa haweenayda waa hayru maxfuuda cinda ahli اlxadiid qaala wuxuu yidhi marka ibni cumar oo nabiga uu ka tabiyey ama gabadha muslimadda uu ka tabiyey hooyadeen wa fi salaati ayda intaas salaadan waa lagu dilhayaa intaas la sheegay salaadana waa lagu dilhayaa wuxuu amri jiray hadday kugu qabta in la halgaadi qole waxay dhaheen maya waxay u noqonaysaa salaadda waa lagu dilhayaa ka u dambeeya oo ah xayada maska iyo abriska iyo abeesada waxadaana yaxya bn yaxya qaala qara'tu calى maalikin can naaficin can ibni cumar ana rasul sal slam qaala hams min adawaabi rasuulka ilahi wuxuu yidhi anaa maqlay kuma dhihin hams min adawaabi laysa cala almuxrimi fii qatlina junaaxun shan ka mida xayawaanaadka dilkooda qofka muxrimka wax ka saaran ma jiro alغuraabu والxidاءaة والcaqرب والفاraة والكلب الcaquur kalb اlcaquur marka waxaa laisku hayaa ma yuxmalu calى اlcurfi اlugawiy mise cala curfi baa lagu xambaarayaa mise waxaa loo noqonayaa ma yulaqu luatan luqatan baa loo laabanaya curfiga waxaa weeye kelbiga caquurka eygan wahwahle taqaanaan baa curfiga loo yaqaanaa eyga boqonogoyska ama luqatan xayawaan kastuu ugaadhsada oo micile oo ummada markay handadaan iska diciya ama weerara oo liba ka mid yahay oo shabeelku ka yahay rabcadku ka mid yahay waxaasoo dhan oo yeydu ka mid tahay baa kelbi la yidhaahdaa waa kii xadiidkii siyar caanka ku markii ninkii utayba cutayba ibn abilahab cutbaa la sheega ibn abilahab cutba sida raajixa wuu islaama asagu cudbowisa min asaxaaba iska ilaaliya annaga xataa afku nagaga dhaca laga yaaba ninka nabigu uu habaaray ee ku dhintay ee markuu shaam u safaray bahalku uu cunay cutay la yidhaahdaa ibn abilahab ama cutba ibn abilahab dadka qaarkood in badan ay ku dhuftaan isagoo inuu islaamay baa raajix oo min asaxaaba uu yahay markuu nabiga nafta u keeno wakii nabiga ku yidhi allahuma sallid calayh kalban min kilaabika safar halkaa ee shaam u baxay buu raacay habeenimo safarkii soo dul fadhiistay asaga keligii buu baagsaday intuu urursado dhex qaaday buu keligii la baxay madaxuu kala jebiyey halkaasuu ku dhintay fasalط allahu calayhi kalban min kilaabi wahuwa alsad alasad marka alkalbu yuطlaqu luqatan waxaa lagu cala alasadi wاlfahdi wاlnamiri wixii oo dhan baa la yidhahdaa xayawaanka duwaagga u taqaanaan oo dhan baa la yidhahda amaa curfan eygaa loo yaqaanaa marka ey oo dhan la dili mahaya idan hadday istacaarudaan oy kelimadu ixtimaashin lagu xambaaro curfi iyo luqo kee hormarin sida loo badan yahy waxaa hormariyo curfiga markii eyoo dhan la dili maaye waxaa la dilayaa eyga uun eyda ka soo dad cunka ah kaas unbaa la dilaya waa haddii sidaa la yidhaahdo haddii labaasha la ballaadhiyana waxaa weeye kulligood baa la dilo libaaxa iyo haramcadka iyo shabeelka iyo waxaas iyo weerka musiibada iyo waxaaso dhan baa la kala tuurahaya xadana haaruun ibn cabdlah abu musa alxamaal xadana mxamed bakr albursani اlsdi xadana bn jurayjin cabdilmalik bn cabdilcaziiz bn jurayj qaala wuxuu ihi qultu linaaficin waxaan ku idhi maada samicta bna cumara yuxilu lilxaraami qatlahu min adawaab waxaan ku idhi ibnu jurayj haddaanan sheekhay naafic waxaan ku ihi ibna cumara maada samicta maxaad maqashay ibna cumar ka maqashay yuxilu asagoo bannaynaya lilxaraami qofka muxrimka u bannaynaya qatlahu dilkiisa min adawaabi xayawaanka dugaaga nool ah faqaala wuxuu igu yidhi naaficun qaala cabdulaahi samictu nabiya yaquul riwaayadan dambe naafic marka samictu nabiyadaasi waa laysku haystaa waanay horaan idiin soo mariyey saa darteed buu gadaalgeeyey muslim muslim waxaa lagu yaqaana riwaayada naafic inuu hormariyo haddii xadiid ibni laga warinhayo in saalim iyo naafic aan loo dhigin baa laysugu ogaa idan riwaayada naafici gadaal buu keenay maxaa yeele muxuu gadaal u geeyey warka aan nabigan ka maqlay ah yaa laysku haysta oo waxaa saxa waxaa ii sheegtay xadiidka haweenka nebi maxamed midood oo loo badan inay tahay xafso ama caaisho eh, eh, waa tasarufu ruwaad weeye marka ayada ah tasarufu ruwaad yaquulu khamsu min addawaabi laa junaaxa calaa man qatalahunna fii qatlihin shan axkamada xayawaanka laa junaaxa dembi kama jiro ama ma saaro calaa man qaatalahuna ruuxi dila fii qatlihina bisabi qatlihina dilka uu dilay dembi ka soo gaari maayo dhib kale in dembi kaaga yimaadaba mooye meel kale dembi kaa soo gaaraba mooye alquraabu tukaha abqaca wayahda iyo walxadaad riwaayaadka muطlaqada tii muuqeeda lagu xambaara maxaa yeele waa isku xukm wاlxidaأaةu wاlcaqrabu wاlfaaratu wاlkalb اlcaquur waxadaanaahu qutaybaة bnu saciid wbnu rumxin maxamed bn rumxin muhaajir can اleyt bni sacdin waxadaanaa shaybaan ibnu faruq alxabaطi xadaana jariir yacni ibni xaazim jariir bn abdilxamidin adu qaatu diidan yahay alsdi jamiican raggaas labada leyt bnu sacd iyo jariir can naaficin xadana abubakr abi shaybata qaal xadaana cali bn musr alqurashi xa xadana numayr muxamed xadaana abi aabihina cabdulahi bn numayr alhamdani jamiica can cubaydillaahi bni cabdilah cubaydillaah waxadaanii xadaanii abu kamil jaxdari fuday bn xusein cafwan xadana xamaad xadaana ayuub بن abi tmid skhtiyani xamaad nawa ibn zayd xadana muثanى abu muسى اlbsri qal xadana yزid بn harun اwasiti ahbarna yax bnu saciid bn saciid ibn qays alansari wey yax bn saciid alqaطaan ma aha kul haulaai jamaacada meeqani weyn wadaaduhu layd bnu sacad iyo naafic yaa kale cali ibn musir iyo cubayd اllaah alcumari iyo ayub waa imise wadaad waa lix shoog layd iyo naafic iyo cubaydillaah iyo cali bn masir iyo ayuub iyo yaxmd saciid waa lix ahbarana yaxmd saciid kullu haaulaa'i wadaaddaha lixda ah dhammaantood can naafic bay ka qaadanayaan can ibn cumara can nabi sal slam bimili xadiii maalikin xadiidkii maalig oo kaleyna wariyeen wabnu jurayjin walam yaqul ma odhanin axadu minhum min alhams mise shan way wadaaddu ana lix raggaa شanta ah ama لixdaa ah, mid ka mida ah muusan odhanin can naaficin can ibni cumara samictu الnabiya ma dhihin ila bnu jurayjin waxdahu mooye somaad muslim inuu caddaynaya riwaayadaas samictu in warkeedu uusan caddayn ila ninkii soo yidhi samictu الnabiya wuxuu ahaa riwaayadii ibnu jurayj qultu linaaficin maada samicta bna cumara yuxilu lilxaraami qatlahu min الdawaabi waa idinka hadda soo maray muslim marka wuxuu ku leeyahay ruwaadda xadiidka ka qaatay naafic can ibni cumara nin yidhi samictu الnabiya fi riwaayati can ibni cumara ma jiro fi riwaayati can naafic can ibni cumar oon ka ahayn ibnu jurayj iyo ibnu jurayj keligiin baa sidaa yidhi waqad taabaca ibnu jurayj calى dalika ibnu isxaaq wuxuu le ibnu jurayjna hawshaa waxaa ku raacay in ibnu cumar uu yidhaahdo samictu الnabiya uu yidhaahdo ibnu isxaaq baa ku raacay ibnu isxaaqna waa xujat fi اlmaghaazi wasiyar wa غayru xujatin fi axaadiiث اlaxkaami ida khaalafa hada khulaasaة tarjamati waa sida hadduu baab اlmaghaazi wasiyar la joogo waa xuja tuubica aw lam yutaabac haddii laakiin fi axaadiiث اlaxkaam la joogo ou ragga u waafaqo waa khayr haddii laakiin uu khilaafo malagii baa galay wqad taabaca bna jurayj waxaa xadiika ku raacay maxamed ibn isxaaq bn yasaar saaxib اlmaqaasi riwaayadiisina waa tana marka waxaa la odhan karaa wy riwaayat اljamaca hiy almaxfuuda cinda ninka la yidhaahdo cinda muslim waana sida daara qudni khayrkiiba ay rajaxeen waxadaaniihi waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey fadl ibnu sahl ibn ibraahim alacraj xadaana yaziid bn haruun alwasiti ahbarana moxamed ibn isxaaq maxamed isxaaqna marka muslim ma xujaystay fi lmutaabacaat buu ku keenaa can naaficin wacubayd illaahi bni cabdillahi bni xafs bni caasim alcumari can ibni cumara qaala samictu الnabiya sal slam yaquul hamsun laa junaaxa fi qatli ma qutila minhuna fi اlxarami shani dembi kama jiro dilkooda haddii lagu dilo xaram gudihiisa fadakara wuxuu sheegay bimili bimili xadiid ibni jurayj buu sheegay وxadثna yaحya بن yaحyى وyaحya بن أyuب الmaqاbri وqتaybaة بن سacيid وبن xujr clي بن xujr بن yaas الsacdi qaala yaحya بن yaحya wuxuu hi asagu fii riwaayati أhbarana wax kale maba yidhahdo waa inaga in badan soo maray وqاala الآakharuun wadaadaha kale yaحya بن أyuب iyo qutayba بن xujrna waxay yidhaahdeen xadثna ismاعيل بن jacفر بn abi kaثيir الزurqi الأnsاrي can cabdالlah بن dinar الcadawi mowlaahum أنhu samc cabdالlahi bni cumar wuxuu raba marka inuu mutaabacay cabdulahi bni dinaar uu keeno riwaayadii naaficee maxfuudada ahayd ee wadaaddu isku raaceen xoojinayso diidaysa ibnu cumar inuu dhaho samictu الnabiy intaasu raba inuu keeno yaquulu qaala qala rasul sal slam hamsu man qatalahuna wahuwa xaraamu shan ninkii dila asagoo xaj ku jira falaa junaaha calayhi dushiisa dembi ma saro fiihinna ayaga dilkooda ay fii qatlihin الcqرب والفاrة والكلب الcقور والغuراaب والxudaya والlفظ لyaحyى lafdiga yaحya بن yaحya iskale aan sheegay ee ma laha wadaadihii ka dambeeyey yaحya بن أyuub iyo qutaybe iyo iبن xujr ma laha alfaadi buu kala saaraya xadiikan marka xadiiثu caaئiشha wuu ku soo bilaabay للاctimaadi والاstidlاal xadiidka ibnu cumar iyo xafsana wuxuu u keenay lilistishhaad mutaabacaadkii uruqdii baa aad u badiyey waana axaadiia baabka ku timid axaadiita ugu sugan weeye ee saxiinku ay soo saaraan laba masalouma marka meesha ku jirto masalada koobaad waxaa weeye waxaa laysku maandhaafay oo laysku hayaa ma alfaada ayaa la raacayaa mise macnaha ayaa la ictibaarinaya hal ilaslu waxaa weeye itibaacu lalfaad am muraacaat اlmacna taana waxay u laabanaysaa mafhuumu cadad baa meesha lagu sheegay hamsun arbacun hamsu min addawaabi tiraa la sheegay shantaa waxaan ka ahayn ama lixdaa aan ka ahayn ama toddobadaa nabigu sheegay aan ka ahayn ee dhibkay bahalaha shanta geystaan isaguna geysta ma la dilayaa mise lama dilayo bay wadaaddo isku hayaan qolyaha ahlulqiyaaska oo sidaa dee muslimiintu ay u badan yihiina qaa'isiinta waxay leeyihiin hunaa waxaa la ictibaarinayaa almacna alaslu huna waa maxay waa muraacaat اlmacna ay alcilla shantan maxaa loo dilahayaa waxaa loo dili dhibkooday inay mu'diyaad yihiin fawaasiq buu nabigu yidhi faasiq buu yidhi idan wixii la macnaa ee ayaga dhibkoodoo kalasa ama ka dhib badan nabigu shantan wuxuu u sheegay inuu wax kugu miiaaliyo waa min baabi الtanbiihi biاladna cala اlaclى libaax iyo ey libaax baa daran haramcad iyo shabeel iyo hee iyo baqalyo ama tuke ayagaa daran marka wadaadda waxay leeyihiin shantan waxaa weeye miaal buu nabigu usoo qaatay wixii duule ee wax dhiba waxaa asal u ah tuke iyo E, aragoysta wixii xamaarta ee wax dhibana waxaa asal u ah alcaqrab wاlxaya wixii afarqaade ee mici wax ku dilee libaax iyo wixii la halbana waxaa asal u ah alkalb اlcaquur wixii qawaarid loo yaqaano waxyaabaha wax fara qawaarid baa la yidhaahdaa ee waxaa asal u ah jiirka maxaa inoo saaray intaaba weyhad intaa wey waxa wax saydha iisoo halay waxa wax saydha lawaasic baa la yidhahdaa sawaamina waa la yidhahdaa wixii suntale wax saydha waa maxay abeesada iyo masku nabigu sheegay wey yacni xayawaanaadka wax dhib waa intaa wax duula wax xamaarta wax wax duleeliyo wax fadha iisoo qabta wax boqonha dadka gooyo wax ku dilo libaax iyo hawlihiisiiyo eyga ah waxa sun lahoo dadka saydha maxaa nabigu ka tegey ya wax wax dafa yani shantan ama lixdan nabigu wuxuu u sheegay inay usuul u yihiin waxyaabaha wax dhiba ee maaha ayaga in keligood lagu soo koobayo dilka marka alaslu huna waa muraacaatu almacna kullu man wujida fiihi اlfisq wاlأdaa xukumkaasuu qaadanaya nabiguna wuxuu u sheegay shantan liلtanbiihi wالtamhiil oo uma sheegin liqasr اlxukmi calayhin wadaadda halkaasay mareen waa qaa'isiinta halkaasay mareen daahiriya waxay leeyihiin alaslu huna waa maxay waa itibaacu اlalfaad shaaricu asagaa kaa fasiixa badan nabiga asagaa afsaxu اlkhalqi ah ansaxu اlkhalqi waaclamu اlkhalqi shantan wuxuu u maagay baa jira xayawaanaadka kale marmar umbaa la isku dhacaa shantan laakin waa haalib inay aadamaha dhibaan lixdaani waa haalib inay aadamaha dheehaan oy dhibaateeyaan saasaa loo sheegay wixii kale marka naadira asagu meesha kumama jiradhen libaax ma soo gelayo yeydu ma soo gelayso lama dilayo ninkii dilana dhiig buu bixinayaa video waa nin say dilayba la xugumiya shantan waxaa loo keenay waa min aawaafiina wاawaafaati calaykum bay labaab yihiin waa wax dadka dheeho oo baniadamku inta badan isku khatalmaan iska hor yimaadaan lala kulmo dhibaana ah tuka kala dhamaan maha jiirna reerkoodu ka tirsan yahay eyna irduba taagan yahay baqal dafo kama badhaxbada magaalada iyo reerkii xaafadda caruurtaydu faraha ka dhagaysa kuwan waa haalib waa wax badanoo inta badan idan ha soo gelinina baalka ninka libaax la yidhaahdo marmar un isku dhaco ha keenina yeyd yaa is arkaan inuu miyi duur tegay bay isku fashirmaan badna ma soo aado xoolo iyo waxaan bay caadhsataa halkaasay lama qolyaha waxaa lagu bushiyey walkalbu lcaquuru waa naadir baa layidhi ay dadcuna waa naadir nabiguna waa sheegay dadlabadan shantan kale iyo afartan waa waxaa badan aadamaha inay dheehaan oo ay dadka dhibaateeyaan saasa xukunka loogu gooniyel haddaad dhihi lahaydeen maxaa laga yidhi waalkalbu alcaquuru waa naadir xukunkina waa la siiyey taa marka waxay keenaysaa nabigu inuu magacaabay shay uu haalib yahay dhibkiisu xag iyo miduusan haalib ahayn dhibkiisu ay ah waxay keenaysaa in la ictibaariyo macnihii guuda ahaa dhibitaanka iyo adiyada niman halkaasay la mareen shaaficiyadu ayagu manaadku wayba ballaadhiyeen kor u qaadeen waxay dheheen saasba maa min baabi tanqiix ilmanaad baan samaynaa manaadku waxaa weye xayawaan kasta oo nacfi aan lahayn dhibaana ah dilkiisana aan la yska reebin baa la dili karaa ayagu halkaasay la mareenba ciladii marna waa la khasisa marna waa la camima tanqiix min baab tanqiic halkan nabigu wuxuu ku sheegay dhaheen wuxuu u soo qaaday xayawaanka dheefta laguma og inaad disho xayawaanka marka aan dheefna lahayn dilkiisana aan la yska reebin xaggana ay dhici karta mararka qaarkood walow naadin un wax dhibo oo dhan baa bannaan shanti lama dili kale la yidhi ee hududku ka mid ahaa iyo suuradku iyo dhowdhowleyda ay kamid ahaayeen ay ka mid ahayd shinnidu ay ka mid quraanjadu kuwa iyagoo lama taaban karo o ugaadha caadigeeda nacfigahaydna lama taaban karo maxaa soo hadhay waxaan dilkiisa la yska reebin ugaadh nacfilana aan ahayn inuu wax dhimaan laga yaabo walow naadiran waxaasoo dhan dilkiisa waa bannaan yahdhayagu way ballaadhiyeen shaaficiyada wax la ah ama ogu horreeyey tanqiixa ay qaabka u sameeyeen maanan arag iska ogaada riwaayadku marka hadda waxaa la sheegay marka la urimeeqaynood lix bay noqdeen wii marka la soo daray an afar bay ka bilaabatay shan bay noqotay kadibna lix bay gaadhay waxaa lagu darayaa oo kale in in ay manaadku uu yahay xayawaanka dhibaaga ah xadiidkii abi saciid sunan abidad ku marteen baa u ah oo ahaa yaqtulu اlmuxrimu الsabc alcaadiya wاlkalb alcaquur الsabc alcaadi qofka muxrimka wuxuu dilayaa waraabaha horarka iyo eyga boqnogoyskaba waa dili karaa xadiidkaas waxaa ku jira dacfi baa ku jira sanadkiisoo yaziid ibn abi ziyaad nin la yidhahda ku jiro alhaashim oo daciif ah laakiin tirmidi fii jaamici wuxuu yidhi wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi qaaluu yaqtulu اlmuxrimu asabca alcaadiya fasaarat sabcan toddobay noqotay toddobadii la sheegay maxaa ku dartaa lixda la sheegay waxaa ku dartaa baan rabaa dugaagga asaguna horarka ah riwaaya kale ibnu khusayme iyo khayrkii oo saxiixa waxay sheegtay di'diga yayda in la dili meeqay noqdeen sideed idan hawshu way ka baxday xasrigii waxaa loo jeedaa weye in wax ku fahantaan baallahaas dhibaaga ee adiyadda ummadda ku haya xilli xaramka waa lagu dilhayaa sida barhkoodba salaada gudaheeda loogu dilhayay macnahaasaa markaa saxa ah. waxaa soo hadhay xayawaankan la soo sheegay ee shanta ah hadday cilladu dhibaato tahay iyo adiyad iyo dhibid aadama la dhibo iyo naf iyo maalba ay tahay xayawaankan toddobada ama sideedda ah kooda yaryaraa maxaa laga samayn maska yararkii hadda dhashay n wuxuu ku yeeli kare jirin jiirka mulaygii hadda soo dhaxay baqalyada iyo tukaha boolkaba saaraan duuli karin ayaga in wax la taro u baahan maxaad ka samaynaysaan kuwa maxaa lagu samay hadda ayagu ha dhaleen ku dhimi kuwa waaweyn maxaad u dilaysa kuwa waaweyn loo dilay inay dadka dhibayaan ka waxanba dhibahaye idan baxi usuuli a ah weeyo ma cumuumka la qabsan mise macnaha la ictibaarin wey falsafadda jaamackaas iga daaya hoosu soo dega maxaa la yidhi quraab baa la sheegay miyaa la kala qaado cumuumka lafdiga inaad qabsataan si usuuliya inaad u hadashaan baan rabaa ma raba inaad hortaan sii daraawiishta waxaan rabaa inaad tidhaahdaan meeshaan waxaa la sheegay cumuum baa ku jira cumuum lafdi ah ku jira alquraab min duuni tafsiil alxidaa'atu min duuni lama kala qaadin jiirkii lama kala qaadin kiisa yariyo kiisa weynba waa la dili la kala qaadi maayo اctibaaran lilxaali oo cumuumka lafdiga inaan ku dhegno aw اctibaaran lilma'aal oo macnaha inaan e-, e-, eegna ah wali waxay dhaheen waxaa la eegahayaa fisqi baa la fiirinaya mar ay faasiqiin ahayn intay yariir lama dili karo markay un ku tilmaanadaan fisqigu xilliga u waarsadaan dadkana dhibaateen ay gaarhaan markaan baa la layn aadamuhu markuu qaan gaadho baa la dilaa muquu hana qaadaa la taabtaa intuu yar yahay lama laayo xadna lagama oofiyo ayaguna waa la mid maxay ku qaan gaadhaan bilfisqi bay ku qaangaadhayaan oo inay ay dadka dhibaano xilligay wax ku dhibi karaan tama ay helaan maa lam yatamakanu min alfisqi laa yuqtalna niman halkaasay istaaga war aad u fiican war aad u fiican ah lafdiga ah lanna lafdiga laga taga ogolo ilaa bimacnan aqwa minhu xurmada alfaadda markaa dhimanaysa taana markaa way jirtaa marka mafhuumkii meesha ku jiray wuxuu noqday mafhuum cadad oon la ictibaaranayn limacaani mafhum اcadl fi اusuul ma muctabar ba mise muctabar ma aha waa masla khilaafiya wadaadana way ictibaariyaan wadaadana ma ictibaariyaan aan muran lahayn markay qaraain iyo adilo kala timaado mafhum اlcadli in laga tagahayo taa muran ma laha idan ashyaadii lixda ahayd ee ee uu rabay in looga qiyaas qaato waxyaabaha kalun bay la tahay lix baan sheegay ama toddobaan sheegay wixii la macnaa baabkaa geliya waxay gelaysaa marka min baab التanbih biladna calى اlaclى baabka ninka ragga ugu fiican ee ka hadlay nusuusta qaabka loo tacdiyeeyo ama axkaamta looga dhambalo looga sarifana waxaa ugu fiican khazali kitaabkiisa asaasu اlqiyaas akhriya kitaabkaa شhan goor lix goor toban goor risaalo yaroo aad qimo badan wey usuuliyiin risaalo ka nacfi badan maysan qorin markaad rabto inaad fahanto nusuusta شhan goor shibu xifdi ku noqdo lann waxaa kuu soo baxaya qaabka nusuusta loogala baxo axkaamta looga farcamiyo waxyaabaha keena khilaafka maxay isku hayaan ahluqiyaas iyo ahlu dawaahir jumhuudka maxaa keena shaaricu xikmadiisaa kuu muuqanaysa waa risaalo yaroo naafico ah nadka ka soo dejista ninkii haysta waraqiyana ha akhriyo risaalo aad qiimo badan wey macnuhu marka muxuu nabigu sidaa yeelay aadamuhu aadamuhu waa xikmada ku jirta maxay tahay waxaa weeye aadamuhu adduunkan asagaa la keenay waxaa loo keenay loo sakhiray adduunka inuu ilaahay ku caabudo kana taliyo amiro khaliifna ka noqdo nawaaqista iyo dhibayaasha noloshiisa khatarta gelinaya in laga qabtaa la rabaa meeshuu doona lagaga qaban isagoo muxrima isagoon muxrim ahayn isagoo xaram jooga isagoo xilli jooga waxaasoo dhanba waa nicmatullaahi nicamuhu cala almukalafiin walbashar walinsaan wey ma aha in iyaga codad loo qabo loo laynhaye axad ka xirmo badan oo ka qiimo badan oo wax badan ummadda u haya dal iyo diinba u haya ayay khatar ku yihiin waa layska qabanaya geedahaba ka qodaxala waad goysaan soo maha ka nacfigana waad daysaan hawshuna waa sidaa xayawaankii aadamaha ee mukalafka qiimaha badnaa kiisi kharibme xumaadee gaaloobee diinka ka hor yimaada meesha laga qaadahaya lanna wuxuu baxay waddadii loogu talagalay xayawaanka waddadii logukii ka baxana waxaa weeye waa dhibaa dhibkiisii dheeftiisi dhibkiisaa badanee ummadda in laga qabto weeye farti dheeraatay waa la goynaya gacantai huruhu galay ee tabarloowa waa la wixii sii zuba dad iyo duunyaba fardheeraatay noqda shareecada ka hor yimaada amarkii rabbiga ku adkaada la hayn waayo al buu leeyahay geedaha la xalin xayawaanaadka la xalin aadamaha la xalin wax lama taabto hawshu ma wax la taabanin adugoo beerta geedaheed ma guri kartid wax kasta iska u baxo faraha ka qaad geed iyo dad iyo dunya waa isku mid walba hadba taraamo gadhow lagu daaya gafurdhaaf weeye walowlaa dafcu llahi الnaasa bacضhum bibacضin xikmo weyn baa ku jirta baabu jawaazi xalqi الra'si lmuxrim ida kaana bihi adan wwujuub اlfidyati lxalqihi wa bayaani qadriha balkaan ku joogo allah subxana wa tacala aclam baab kaloon baabka culus weeye lama saari karaan filhayaa